waxaan rajaynayaa meeshii nagu dambeysay waxay halkaas waxaan soo sheegnay lixdan iyo afartaas oo jaamicada ah siday ku timaado waan sheegnay soo hagaag waxaa isku fiirinayey iyo sahmigooda lixi tobanka iyo sihaamta lixi tobanka iyo sihaamta mar hadday tabaayun noqotay oo halkan tabaayun noqotay halkaasaa lawada qaadanaya waxuu soo haray iyo iyo aa halka qaado labadana way hoosgelaysaa soomaa waxaan ku dhufanaa afarta lixdaniyo afar bay tagtay kadibna hal ugu dhufo maadaama uu nool yahay sagaa qaatay soomaahyn dadkan dhintay ugu dhufo kadibna waxaa u qaybisaa maxaan samaynaynaa halku dhufo waa laba u qaybi waa sideed soo maahayn hal ugu dhufo waa sideed sideed hal ugu dhufo waa sideed haye lixiyo halku dhufo oo meedkii labaad ah waa lixiyo toban u qaybisaa lixiyo u qaybi waa hal soomaa hal laba ugu dhufo labay noqonaysaa hal seven ugu dhufo hal seven ka tanna waa lamid mid lixi tobankii jusaamiga ahaa halkaas waa lixi toban lixi tobankaas bisala kurqaybi waa hal intaas ayay soo baxaysaa lixdan iyo afar ayay soo baxaysaa intaas waxay noogu eked waa xaaladii lixaad waa xaaladii labaad ee xaaladihii munaasakhada soo ma ahayn baarak allahu fiikum maanta waxaan gelaynaa iidanka alle xaaladda saddexaad ee munaasakhada hadhowna maxaa inoo haray afar mas'alo ayaa inoo harays idanka alle dhaxal baanu dhiganaynaa meeshan wax la dhigan may waa soomaa iska tiiriya insha allah waxaan idhi xaaladda saddexaad ee munaasakhada waxa weeyaan an yakuuna warathatu lmayiti الثاني هم بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم وإنتاس meydka labaad dadka dhexlayaahay waa dadkii meydka hore dhexli lahaa laakiinse meesha ay waxay la gaartayaa waxa weeye dadkaasi waxaa isbedelaya dhaxalkoodii ama dad cusub baa imaanaya saddex xaal ayaa soo hosgelaysa meeshan kow an yakuuna warahatu lmayiti aanii hum hayru warahati lmayit alawal saddex arrimood midkood weeye xaaladdan saddexaad saddexaas way noqotaa kow meydkan labaad dadkiisu dadka dhexlayaah yah inaysan ahayn dadkii meydka hore soo mas'ale waa xaalad ka mid ah xaaladaha noocan saddexaad muuqaalkeeda labaad waxa weeye an yakuuna warahatu lmayit athaani mukhtalitiina min warahati almayit alwal wa min hayrihim warkaabaa kudhacay soomaa waa in meedka labaad dadka dhexlayaaha ay isugu jiraan dad cusub oo markaa yimaada iyo dadkii hore oo meedka hore dhexlay saddex an yakuuna warahatu lmayit aani hum baqiyatu warahati almayit alwal laakin ikhtalafa irhuhum min almayitayn amase dadkan meydka labaad dhexlaya ahi waa dadkii meydkii hor dhexlaya laftigoodii laakiinse dhaxalka ayaa isbedelaya waxaa isbedelaya waxay qaadanayeen saddexdaas xaaladood baa nooca saddexaad ee munaasakadu leeyahy waa garata soomaan saddexdaas xaaladood ka biximayaan ariiqatulcamal see looga shaqaynaya shaqayntaasaanu insha allahu tacala simcan ugu fahmayna oo ku fadhiisanayna waxaanu oga shaqaynaynaa sidaan soo socota labaanu qaybinaynaa kow liqismati masaa'il hada nawc min almunaasakhaat laa yakhlu xaalu min amrayn markaan noocaan saddexaad ee munaasakhada ka shaqaynayno laba u kala qaybsananaa baasha kow an yakuuna fi lmas'alati mayitaani masalada laba mid inuu ku jiro tan kale maxay noqon kartaa markaa iyo in masalada laba mayd ka badan inay joogaan labadaas u qaybsamayaan imaa in laba mayd masalada ku jiraan keliya iyo imaa in hee laba mayd ka badan ay joogaan warkaa waa ku dhacay soomaa ayib haddii mid laba meyd uu ka dhinto see looga shaqaynaya tusaalahaanu qoranayna bismilla tusaalaha ugu hoose iisoo yeeli meeshii yaa ka tegay baan idhi yaa waxaan leenahay tusaale ka bilowdaa sida zawjun haye haye ukht shaqiiqa iyo ukhta kale oo u kala qaadanaya soo iyo intaas ayaa meydka wara ka dhintay kadib yaa aakhira aaday uma lam tuqsam xataa maatat ixdaa ashaqiiqatayn maxay ka dhimanta iyaduna can ilukhraa iyo bint waaya waxaan leenahay ixda shaqiiqateen oo tana ayaa dhimatay oo waxay ka dhimatay ayaduna hee waxay ka dhimatay can ilukhraa maxay tahay soo tan maahan waa waqto shaqiiqaa laftigeedii wey walaasheed ka dhimatay iyo iyo bint hadda noocani saddexdii xaalaan sheegayna noocee weeye ya meydka warasadiisii ayaa maxay ka kooban yihiin meydka warasadiisu kuwii horeaxaa kaga jira iyo kuwo cusub soo maahan waa xaaladda labaad wey soo maahan an yakuuna warasat lmeyit aani mukhtalitiina min warasat lmeyit alwal wa min qaysas kuma jiraan wakhtashaqiasaxaan kuma jirto binta waa cusub binta marka waa meydka labaad baa la yimi wakhtashaqiana awal bay joogta halkaa markay baashu tahay inta hore waa isaga mid munaasakadu soo xisaabso haye maxaa nis waa zowj haye labadanna uluaan afar eh, waxaa saaraysa xagga ahe lix haye maxaa saddex labadanna maxay qaadanayaan waxay qaadanayaan laba iyo laba kala tuur haye isku dar afar saddex ku dar maxaan leenaha masaladu hee cawl baa galay cawsha soo maahan caalat ilmas'alatu ilaa sabca ay halkaa markay marayso kanna u dhis haye u dhiskanna waqti shaqaa maxaa siinaysaa ya maxaa siinaysaa waqti shaqaa bobsi bobsi xuyaa isu dhisu yaa la jooga alakhawaat maca albanaat haye haylaawin kan maxaa siinaysaa haye maxaa xaga saaraysaa yaa haye hal iyo hal warkaa waa ku dhacay soomaa mala socotaa mala socotaa hayga harin ka dhicin wakaah haye halkaa markay marayso intaas waa iska caadi halkaa markay marayso ayaa baashu saddex kale noqonaysa xaggaasaa la isku fiirinayaa asulmas'alahaas meydka labaad iyo meydka sihaamtii uu qaatay xaggaasa isku fiirinaysa halkaasa markaa isku fiiriso baa saddex mid kale noqonaysa in sihaamtu u qaybsami karaan soo mid maa kow inay sihaamtaasa u qaysamin laakiinse la heli karo wax u wada qaybsama iyo in wax shaqaa aysan intaas soomaaligasaa ku qabo qaybta koowaad ma jeedaan yaah mujna qaybta koowaad farta moodo baa haye haddii waxaan nuqaarin bayna sihaami اlmayit الثaani min almas'alaة اlأuulى wa bayna asli اlmas'alaة الثaaniya waxaan isu barbardhigaynaa mas'alada koowaad sihaamtu ka qaata meydku labaad iyo mas'alihiisa markaan isku eegno fayakuunu اlamru bayna ثalaaث xaalaat saddex xaalaad midkood buu noqonaya kow an tanqasima sihaamu اlmayit الثaani min alأuulى calى asli mas'alati inuu u qaybsamo labadan labo laba ma u qaybsami kartaa marka maxaa la samaynayaa marka wuxuu yidhi waxaa la samaynayaa fana'khud alcadad aladii wasala ilayhi aslu mas'alati اlmayiti اlwali wanajcaluhu jaamica marba haddii labada isu qabsami karaan ha isku dhibin masalo maxaa ah aggan meesha xaggee gaadhe yah xaggee gaadhe toddoba suma gaadhin toddobadaasaa waxaa leedahay hiya aljaamica marba hadii xoolaha meeshan yaal iyo xoolaha ka ay isu qaybsami karaan jaamaca waxaa ka dhiganaysaa isu ugu horeeyey meedka koowaad uu lahaa soo qaado dhiga halkaas kadibna qolyahan caadi u soo qaado waxooda intee qaadata somalahayn kan tan kabana noolna soo qaad waxeeda caadi u soo qaad kuwa caadiga u soo raraysa muxuu ku leeyahay fiir xaggan uma kadibna nanqulu sihaama alwaraati fi luulaa taxta aljaamica baa u soo raraynaa soo xambaaranaasoo ambaarnay kadibna uma naqsimu sihaama almayit aani calaa asli ahaaniyati wamaa nataja fawju sahmiha muxuu yidhi kadib meeshan laba arrin baa noo yaal meedkii hore dadka haray oo noolnool ayagu iyo meedka labaad dadkiisa soomaan dadka meydka koowaad maxaan samaynaynaa mar haddii masalada aan asalkeedii koowaad soo qaadnay caada u soo rar ayaga maxaa la isweydiinayaa kuwanna see xoolahooda u siinaynaa soo maahan wuxuu yidhi waxaad samaynaysaa naqsimu waxaan isu qaybinaynaa sihaama almayiti aaniba waxaan u qaybinaynaa calaa aslihi aani laba ayaan laba u qaybinaynaa laba laba u qaybi hal soo halkaas ayaa wuxuu noqonayaa jus'u hee halkaasna muxuu noqonayaa sahwi noqonaya kadibna ugu dhufo halhal ugu dhufo waa hal halhal ugu dhufo waa hal isku dar intaas dooma noqoto yah doo soo maahan waa xaggan fiir marka shaqiiqada ah. iyo tan insuuska hal ma waa isku hal hal gabar wey maxaa gabaran dhimatay gabaran maxay isku haynso walaasheed ma ah hadda hadday tani dhimatay soo markaas noqon mayso halkanna marka hore waxaa ka dhinta walaalkood waa marka labadan maadaama hal xaba yihiin waxaan leenahay gabadhani marna asalkii hore waxay ka qaadanaysaa labo oo meydkii hore ah laba ay ka qaadatay walaasheedoo dhimatay xoolaheed maxay qaadanaysaa hal labadan yaa iskula marka ya labadan waxaa isku leh aluktu shaqiiqa oo nool ayaa isku leh hal ka dhaxasha walaasheedii dhimatay oo meydkii labaad ahay laban iyaa ka qaadatay oday walaalkeed walaasheed ha islaan baa dhimat somaan walaasheeda hore ka qaadatay warkaa waa ku dhacay soo waa goorma goortani goorma ayaan soo raraynaa masalada koowaad markii tirada qofka dhintay sahaamtiisa iyo asalkiisu ay isku qaybsama hayaan warkaama ku dhacay waaya tusaalaha kaleo ku xiga ka soo shaqeeya soma shaqayn kartaan laynkanaa maraysaan so idinkaga shaqeeya yah ma ku darnaa haye ku daraynaa fiili laakiinse waa in ay la wadaan idinka ay la wada idan kaalle ila wada haye yaa dhinta baan idhi yaa ka dhimatay zawja yuu ka dhintay zawjatun websi hadde zawja iyo bint iyo bint iyo cam shaqigamiya mise ibn cam ya bismillah halkan yaa markaas dhintay oo labaad baa layidhi ya xataa maatat ilbinta can zawjiyo doqoran ayaa dhimantay maxay ka tagtaa iyaduna zawjiyo ibni soma aye bismillah hadda masaladani saddexda xaalaan sheegana tee noqonaysaa ya tii labaad bay noqonaysaa oo ah dadka dhexlayaa meydka labaad waxay isugu jiraan dadkii meydka hore ka soo haray ya waxay noqonaysaa waa tan koowaad bay noqonaysaa oo ah meydka labaad dadka dhexlayaa ahay kuma jiraan meedkii hore miyay ku jiraan halka haddii binti la dhihi lahaa tan sooma imaateen ukhta ayadoo aba imaan lahay ayadoo hee ukhtaaba imaan lahay sidaas soo maa maskaxdu ha shaqayso waa ina maskaxda ruxantaa waa fahamtay soomaahan xisaabaad baa la gelayaa maxaan samaynaynaa marka hore zawja maxaa siinaysaa umun labadan gabdhoodna uluaan caamkana sideed halkaas maxaa saarsan labaatan iyo xeye si saddex xeye saddex meelood maxaa labaatan afar sideed soo laba ugu dhufo lix iyo toban maxau kala siinaynaa sideed iyo sideed maxaa soo haray sagaaliyo toban shan soo shan ayaa maxays shan ayaa u soo haraysa waaye halkaa markay marayso waxaan leenahay dadkanna u qaybi xoolaha maxaa siinaysaa kanna rubuc iyo casabo aye aan shaxdeena habaysanno marka bismi illaahi raxmaan raxiim haye rubuc xaggee saaraynaa halkaa inoo saar halkasii saddexdana halkaa maraysa intaas waa inay biyo kuu noqotaa xaggee hadda fiirinayna yaa dhintay bint sooma sideedeeda iyo afarteeda maxaa la qaybinayaa yah maxay ku hadlaya maxaa la qaybinayaa xoolaha la qaybinaya waa tan sideed afar muu qaybsami kartaa marka ayib qismaa geli karta somaa caadi oo seec markaas maxaa samaynaynaa mar haddii la qaybin karo xoolaha meesha yaala maxaa jaamaca ka dhiganaynaa asul mas'alaha meydka koobaad asul mas'alihiisa ayaannu kanaan soo qaadanaynaa labaatan iyo afarta ah haye dadka noolnool xoolahooda maxaan samaynaynaa soo soorar saddex buu saddex bee soorar sideed bee soorar shan buu kana soorar qofkan baa inoo dhiman soo maahan see asaga xoolihii soo saaraynaa xoolihiisa waxaa u qaybanaynaa mas'aladiisa haye sideed u qaybi afar ugu dhufo laba hal ku dhufo bobsi labo laba saddex ku dhufo macnaheedu waxa weeye labadan qof qofoo dhintay sideeda ah inay qaybsa wax kale looma haya dee xoolaha sideedda ah meesha halkaa la dhigi lahaa ayaga loo qaybinaya keliya lix laba ku dar faa sidaa wax kale meesha ma yaalaa meydkan damboo dhintay meydkii hore wuxuu ahayd hadduu noolenahaas asugu ma qaateen te haddeerna maadaamuusan noolan dadkiisa u qaybi oo fiiri sideed masalahooda u qaybinaysaa labaa soo baxda ugu dhufo waa labo ugu dhufo waa lix warkaa ma ku dhacay waa markay tahay tadaakhul markeed waa markay tahay isu qaybsamayso weeyaan haye bismiillah allahuma salli calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin halkaa waxaan dhaafna markay isu qaybsamayaan maxay isu qaybsamayaan masalada sideeda caadiga u dhis kadib markaa dhammayso laba dhisto hee waxaad u fiirinaysaa qofkii xooluhu qaatay iyo masaladiis wix ka dhisantay hadday isu qaybsamaan mushkilo maleh waa sidii la rabay masalaha koowaad qaad jaamaca ka dhig wixii nool xoolooda u soorar wixii aan qofkii aan sahaamtiisa waxaa u qaybasa masaladiisi wixii ka soo baxa dadka dhintay dadka uu ka tegey waxay qaateen ugu dhufo warkaama ku dhacay intaasaa u dhuuxinta waay waxaan gelaynaa masalada saddexaad oo ah markii labada xoole isu qaybsami waayaan tusaalahaan ka fahmi doonnaaye yuu ka dhinta baan idhi aabe iyo hooyo iyo bobsi aabe hooyo iyo zawjatun haye hamsa banaat haye bismiyaa yaa dhintay markaa uma xataa halaka alaabu can zawja aabbihii baa aakhira aaday soomaa yuu ka tega aabbu zawjatin islaan uu qabay عن زوجة أيه أخت أخت شقيقة أيه أيه أختها يا بس نوريا هذا سمعنا هو شيء أخسل أمي يا أيه hal qofoo ii sheegaan rabaa xogtiisii markaan wadiiisheeg isku dhex yacdaan isku hallaynaysa ukhtalw maxaa ku xiga ibnu akh aqiiqsawjadaasi ma mahooyadiiba kasamaa inay noqoto waa mid kale waa fahamta soomaa ya mise tolow waa mid cusub haye halka haddaan lagugu cadeen sida kugu muuqata u wadaysaa ma fahamti bismillah ee sii daa yah miya saas miya sixigan خمس بنات iib habaan dareemi haye bismillah tan baa hadaaya soo maa maxaa siinaysaa aabba meeshan waxawla ka soo muuqdaan hariddeeda ma muuqatee odaygo suduskeesa kusii taabo haye hooyadana suduskeeda zawjadana umunkeeda ciidankan faraha badanna uluaankooda haye maxaa saaraysa calaa xaal yah labaataniyo afar maxaa lix u ah lix meelood maxaa u ah bobsiyo dee afar wey soomaan lix meelood kale waa afar siddeed meelood waa saddex saddex meelood maxaa waa ah? siddeed soomaan laba ku dhufo lixiyo toban hagaag intaa ma haysa warintaa ma la haya waxay jaban tahay ma haysaa horta ya waxay ka jaban tahay waa iska suhubinaysaa siday masalada ka suhubisa khasab maaha casharka dhigata inuu meel cusub yahay wixii hore ku hoos jira haye aan iska hubinno inay wax naga khaldan yihiin kale haye horta maxaan samaynaynaa dar ku dar abaaan iyo saddex afar ku labaatan iyo maxaa len caalat ilmas'ala ilaa umunkeed bay culushay soomaa umunkeed bay hee bay cawshay haye wax tamniina ma ku jiraan meesha maxaa jaban yaa ma la bay qaateen an bu qaybsantaa maxaan samaynaynaa markaa yaa shanta ayaynu hee ku dhufanaynaa soomaa yaa dubadkudhufanaynaa ah, qaadan geerkiisun ku sox <laughs> ku dhufo bobsi bobsi boqol soddon iyo shan afar ku dhufo abaatan shan afar ku dhufo shan saddex ku dhufo shan lix soban ku dhufo sideed iskuda intaa ma tahay afartan boqoliyo labaatan boqol soddon iyo shan sax masaladan hadda awalka xagee ka xisaabsanayna meeshaa ka xisaabsanayna xagee noqonaysaa boqol soddon iyo shantaanu xisaabsanayna warkaa waa ku dhacay soomaa waay halkaa marka marayso kuwaana u soo jeensanaynaa haddana su'aalba lagu weydiinayaa banaat ibnigaasi iyo kuwan wax farqiya ma u dhexeeyaan eeg aabbihii baa noolaa wiilkiisi baa dhintay ciyaalkan asagaa dhalay muxuu u yahay eh, zawjkii baa dhintay aabbihiis baa jooga soo ciyaalka wuxuu u yahay aabba caadiya waa wiilashii gabdhihiis soo maah waaya aabbihii baa dhintay maxay noqonayaa awogood maqan yaha banaati wiilkooda carruur dhow noqonayaan soo maa marka labadan waa isku hal xabo waa inaasaa ku ogaata labada jeer bayaa dhalay wiilkiisii baa dhalay soo maa barna wiilkii baa dhintayoo gabdhuhu markii wiilka loo fiiriya waa caruurtiisii halkanna awogood baa dhintayoo wiilkoodii wiilkiisii baa dhalay soo maa banaati ibni bay noqonayaan waaya maxaan samaynaynaa markaa zawj maxaa siinaysaa zawjah weeye ثمن عياه اخت شقيقة عصابة فريدة اخت لأم اه اخت لأم اه ها سدس انا بورك درجي oqtaluma yaa rida casal raga iyo farac waarita sooma wax faraca meesha ma joogaan yaa jooga wax kasina xasuusiya sax maa shalabeeda xasuusiye miyaysan ahayn naga daaya waxaa leedaha eh? waa lagu xijaabay sheekh ibna akh shaqiiqana tan laydin xasuusin maya aye yaa waa casaba miya oo casabadu inta casabmaysa suu tegeysa yaa casabadii siisa sumadan siin casaba kale ma jirtaa marka casabada hal qolaa buuxisa cid kalama qaadan karto hadday buuxsanto bes wey isku mid miyaa ibnu akh shaqiiq eeddaa u taha miyay ma jirto waxaan leenaha waa lagu xijaaba adna meesha isaga tag booski waa laga buuxiya asna bannaadkan maxaan leenahay uluaansi meesha maxaa soo soo haray umun iyo uluaan soo maahan iyo maxaa samaynaynaa maxaa ka dhexeeya maxaa saaraysaa labaatan iyo afar siidda labaatan iyo afarta haye sidee u qaybi aoodoodaye ah, soomaahan c maxaa soo haray ya han sooma soo harin waay wax tasiixa ma u baahanta masaladu an iyo intii hadda anta qaado ku dhuf tee noqonaysaa yah war labaatan afar shan ku dhufta iska hubi ku celi ma hubtid intee weeye boqol iyo labaatan boqol iyo boqol iyo labaatan soo haye boqol iyo labaatan shan saddex ku dhufo shan shan ku dhufo shan lix isagoo ku dhufo siddeean iskudan intaa ma geenaysaa boqoliyo shan boqol iyo labaatan markaa waa ku dhacsama laba shan baa isbuuxin iyo tobanka boqol labaatan wey hagaag bahashan tasxiif baa naga gashay ma dhowa jaamica inoo dhiman maxaa inoo dhiman jaamico waxaan leenahay hadda marka waxaa xisaabsanaynaa waa boqol iyo labaatanka boqol soddon iyo shanta soo maaha waxaan hagee fiirinayna hadda laba salo dhimanaya xoolihii adayga uu ka tegey iyo waxaan leenahay maskaxda ha shaqayso war labaatan baa la qaybinaya ma boqol la qaybin mayo boqol iyo la qaybin mayo labaatan qaybi labaatan labaatan kun boqol labaatan wax mu laakiinse baa labaatan u qaybsanta soo iska eg meesha waxa la qaybanaya waa halkane labaatan boqolaatan ma qaybsami kartaa waa maya laakiinse wax ka dhexeeyaa jira labaatan labadaba u qaybi tirada ugu weyn raadso labaatan u qaybi kan horta labaatan u qaybi waa hal soo maahan boqol u qaybi bowsii waa lix soo maahan lix waa haye halkaasi noo martaa soo maan fiir wuxuu ku yidhi mas'aladu hadday muwaafaqo noqoto muwaafaqo ay noqoto nakhruj waxaan horta bannaanka u soo dhigaynaa wifqa asli mas'alatihi wifqigeeda bannaanka keen iyo maxaa kaloo bannaanka keenaysaa wifqa sihaamihi labada horta banaanka laba wifqa ma haysata wifqigii sihaamto hal ah ee asal masaladihiio ahee lix soomahay kadibna see u soo saaraynaa jaamicadii jaamica noogu muhiimsane waxaan u soo saaraynaa sidaan soo socota annagoo leh na'hudu wifqa almas'alati ahaaniya wanadribuhu biasli mas'alati aluula lixdan soo qaad ku dhufo bobsi intee noqonaysaa sideed boqol iyo toban ma idiin soo baxo yah sideed boqol iyo toban ma haysaa ayib see soo helnay mas'alo markay wifqi tahay wifqiga asulmas'alaha labaad soo qaado asulmas'alahoo dhan ku dhufso waa fahamta soomaan wixii kuu soo baxa waa jaamica la yidhaahdaa baaraka fiik see u kala siinaynaa xoolaha marka waa tan wuxuu ku yidhi kadib nadribu sihaama alwarathati fi lmas'alati اlcuulaa maa cada almayit aani wixii geeye markii lagu dhuftay inta nool noogu dhufo lix sooma lix waxaa ku dhufataa labaatan intee weye boqol iyo ilan qofkan aabbaha ka boodana maadaama asagana uu dhintay soomaahan boqol iyo labaatan baa hooyadii lix shay inta oon ku dhufo sagaashan baynu siinay zawjadii haye lix siddeetan ku dhufo bogsii hadde yaa intaas miyaa afar boqol iyo siddeetan markay kan dhintaan ka reebana inta kale wixii waa ugu dhufanaysa ayagana waa lixdii soo asaga maxaa la samaynaya waa tan ayadana muxuu ku yidhi umma kadibna nadribu waxaan ku dhufanaynaa sihaama alwarasati fi lmas'alati athaaniya fii wifqi sihaami almayit athaani nadrib waxaan ku dhufanaynaa yidhi sihaama alwarasati fi اlmasأlaة الثaaniya fi wifqi sihaami اlmayit الثaani ayib muxuu yidhi waxaan ku dhufanaynaa warasada sihaamtoodii ee mas'alada labaad ku jirtay wifqigii sihaami اlmayiti aلثaani min اlula wifqigiisi muxuu ahaa wifqigiisi talow hal ma ahayn hal ugu dhufa ayagana macnuhu waa sidaas xoolahooda waxaa ku dhufanaysaa hal haye mm, hal haniyo toban ku dhufo waa intee hal labaatan shan ku dhufo haye hal siddeetan ku dhufo intaas markii la isku daro waxaa la rabaa inay keenaan maxaa yeele odaygu hadduu noolaan lahaa muxuu qaadan lahaa lix baa lagu dhufan lahaa labaatanoo boqollabaatan buu qaadan lahaa soo maa isku dar siddeetan labaatan ku dar waa boqoliyo shan boqoliyo labaatan matageysaa ah, halkaa marayso waxaan leenahay gabdhahani iyo gabdhahan waa isku mid marna aabbahood baa oo banaat yihiin marna awogood baa oo banaatu ibn u yihiin xoolahooda isugu dar waxaa leedahin labadiina isu qaata xagga siddeetan baa ka hesheen xagganna maxaa ka hesheen afar boqoliyo siddeetan isugu kiin darno intay noqonaysaa shan boqoliyo lixdan bay idinku qaadanaysaan warkaa ma idin dhacay waaye tusaalaha kuxiga ka soo shaqeeya tabaayunkan gelaynay hal tabaayunaan ku tuubayna insha allah waaye maxaa la samaynayaa tawaafuqa eeg halkaa markay baashu marayso taas soo saarideeda eeg marka hore tanaa dhistay kadibna tanaa dhistay soo laba masale markay kuu dhismaan shaqada ku xigta waxaa weeye inaad soo saarto jaamic see jaamica soo saaraya waxaan leeyahay isku fiiri wuxuu ka tegey iyo waxay masaladiisu tahay hadday tadaakhul ahayd isu qaybsamayeen soo baranay soo maahan hadday tawaafuq tahay labada wifqi u samee wifqiga marka asalkiisa qaado masaaladii koowaad asalkeeda ku dhufo wixii soo baxay jaamicaad sidee xoolaha lagu qaybinaya wixii masaladii koowaad ku dhufatay intanoo lagu dhufo kan dhintayna wifqigiisa intaa qaadid xoolihiisa ugu dhuf dadku ka tegay hee ugu dhufo warkaa ma ku dhacay taasna waa tawaafuqi allahu akbar tabaayunkaan gelayna xabada tabaayunka ayaa ugu fudud haye iisoo yeeri tabaayunka awjatun xabad baan ka tegay tawaafuq ogaada ka soo insha allah zawja haye ummun bint ukht shaqiiqa soomaa haye aan dhisna horta maxaa siinaysaa siddeed sudus nis casabo labaataniyo afar saar hal saddexdheh afar labiyo toban maxaan soo haray an baa usoo hadhay soomaa yaa dhinta markaa yaa dhintay waqti shaqaa dhintay soomaan yaa ka tagta soobas yaa ka tagta waxay ka tagtay buu yidhi can ummihi اluulaa eeg waa lagu cadaeyey soo ma jeedid hooyadii ka tagta hooyada hooye ka tagta oo hooyadan ka tagta waa tee waa ilaan qofkii dhintayba wuxuu ahaa walaalkeed buu ahaa te walaalkeed ayadu isku hooya tanaa hooya u wada ah waa ku jirtaa marka hooyada haye iyo iyo zawjiyo iyo ibni soomaa ayagaana u dhisade sudusii rubucsii haye labiiyo toban ku dhis laba sii haye waxaa soo mataintalabadasoonoo dhisna wax jabinana ka eega wax jabinana kuma jiraan soomaahan maxaan isu eegaynaa marka hadda wixii qofkii dhinta uu lahaa iyo aslmas'alihiis maxaan ka dhexeeya labadaad waxba kama dhexayn tabaayun soomaan maxaan samaynaynaa waatan waxaan samayn lahayn nadribu asla mas'alati اluulaa fi asli mas'alati aaniya horta maxaan raadinaynaa hadda ii shay aan raadinayno xeradayna see ku helnaa jaamica tabaayin wey soo maahan labada asal isku dhufo labada asal meeye labiiyo tobanyo isku dhufo labadaa bowsi maxay noqonaysaa laba boqol sideed sideed miya ma tahay laba boqol sideed sideed laba boqol siddeetanyo ayib jaamicaanu soo helnay war maxaanu soo helnay jaamicaanu soo helnay see ku helnay tabaayun bay hayde labada casal baan isu dhufana soo maa haaashadda nagu xigta maxay tahay dadkii noolnoolaayo kii hore ku jiray see lagu qaybinaya kuwan see lagu qaybinaya waat wuxuu ku yidhi kadib nadribu sihaam alwarati min aluulaa fii asl masalati aaniya masaladan kuwa markaa xoola siinayno taasaan ugu dhufanaynaa abaoadeku dhufo ila qabta ila qabta shaqada abayo saddex ku dhuf intee weye soddon iyo labaiyo toban afar ku dhufo yaa ku dhufo sooma kan dhinta miyaa u xisaabanayna xoolihiis dadkanaan qaadanaya xoolihiis laakiinse xoolihiis maxay noqon karaan hadda sii qiyaas maxay noqon karaan xoolihiis qofkaa dhintay ku dhufo intee weye lixdan soomaan dadkan xoolahay qaadan doonaan lixdan weynayeen lixdan dhaafaan xoolahaysan lahayn bay wataan maxaa qofka ka dhintay intaas walaacade warkaa ma ku dhacay maxaan samayn dadkan waa soo saarnay kuwii noolaa hore weeye kuwanse soo saari karnaa waatan nadribu sihaam alwarathati fi almas'alati athaniya fi sihaami almayiti min almas'alati aluula sihaamtaanu ku dhufanaynaa shantan soo qaadaynaa waa ugu dhufanaynaa mid walba shan laba ku dhufo shan saddex ku dhufo shan toddoba ku dhufo soddon iyo shan isku darintaa lixdan ma taha xoolo kale ma qaadan kara waa inaad horta fahamsan tahay dadkan laga dhintay xoolahay qaadan kara ninkan dad qofkii dhintay xoolihiis kaliya yihiin isku day intaa lixdan bay isku ahayd waa laba iyo afar iyo sideed konton iyo labo laba iyo sideed markaa ma ku dhacay xabad baa hadhe soo maaha ka hada bilahi towfiiq sal allah cala sayidina muxamed wcala alih wasaxbi ajmaciin